alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii kitaabu almansuuraat walmulax waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo toddoba wa canha bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha radia allahu man maata wacalayhi sawmun saama canhu waliyuh nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man maata ku kastoo dhinta wa calayhi sawmun walxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay oo lagu leeyahay sawmun soon yacni soon faral ah soon farala ah lagu leeyahay saama canhu waliyuh waxaa ka soomaya weliyuhu weligiisa bimacnaa qariibkiisa u dhow ee xigtadiisa abaa ka soomaya siiqadu waa khabar waxaase loo jeedaa ha ka soomo ayaa loo jeedaa waa khabarun yuraadu bihi alamru waa khabar amar looga jeedo mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walmukhtaaru jawaazu sawmi canman maata wa calayhi sawm alimaamu nawowi waxa uu yidhi waalmukhtaaru qowlka la doortay jawaazu sawmi sawmku waa inuu bannaan yahay laga soomo caman maata kii dhinta xaggiisa laga soomaa inay bannaan tahay wa calayhi sawmun wuxuu dhintay wa calayhi walxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay sawmun soon ku sugan yaho soon lagu leeyahay lihaada alxadiisi xadiiskan daraaddii ayaa markaa sidaa loo dooranayaa ama wuxuu u bannaan yahay lihaada alxadiisi xadiiskan dartii waalmuraadu bilweliyi weliga waxaa looga jeedaa alqariibu ka dhow baa looga jeedaa xigtada ah waarisan kaana aw ghayra waaris ama ha noqdo kaa xigtada ahi oo qaraabadiisa ahi mid dhaxlaaya ha noqdo aw hayra waarisin ama mid aan dhaxlaynba ha noqdeen soonka faralka ahi wuxuu u qaybsamaa soon markaa waxa weeye asaalatan u faral ah iyo soon sabab ku faral noqday soonka asal ahaan u faralka ahi waa soonka ramadaan soonka markaas sabab eh, ku waajibana ama kafaaruu ku waajibaa ama nadar buu ku waajibaa oo ruuxu haddii ku nadro uu yidhaahdo ilaahay waxaan ugu nadray inaa intaa soomo ama intaa tukado waxay noqonaysaa waajib bay ku noqonaysaa nadarka uu ku nadray daraaddii bay ugu noqonaysaa waajib ugu noqonaysa ahlucilmiga qaarkood xadiiskan waxay ku xambaareen soonka nadarka ah ee soonka asaaratan u faralkaa kumay xambaarin waana sida imaam axmed ibnu xambal iyo daa'ifo kale laga soo wariyey saxaabada qaarkoodna waa laga sheegay waxaana jira xadiis kaloo kan aan ahayn oo tilmaamaya qof bil soonkeed ku nadray oo dhintay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ka sooma xadiiskanna lafdigiisu waa caam xadiiskaa kalena sabab buu ku yimi oo ruux markaa nadray oo ku nadray bil inuu soomo oo deedna dhintay isagoo bishii aan soomin ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idmay in laga soomo ayuu markaa yacni idmay ama amray marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kanna waxaa lagu xambaarayaa in macnahaasun looga jeedo waa lagu xambaaraya asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam bacdi ka midina sidaa waa ku tageen oo soonka ramadaan inaan qofna qof ka soomayn yacni haddii markaa isagoo wax ka mida lagu leeyahay u dhinto saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam qayb ka midana waa laga soo wariyey a'immada qaarna waa ku tageen imaam axmed ka mid yahay qowlka labaad waxa weeyaan waa qowlka odhanaaya may soonkii faralkahaa ee lagu leeyahay ee qofka aynay u suuro gelin inuu markaa soomo laakiin uu qallayn karayey aanu se qallayn waa laga soomaya sidaasna waa sida jumhuurka culammadu ku tageen oo badanka culammada ama a'immada badankoodu saasay qabaan ama soon marka ha noqdo ramadaan ama khayrkood ha noqdo culammada kale odhanaysa soonka ramadaan qofka haddii wax ka mida ah lagu leeyahay lagama soomayo waxay yidhaahdeen yutcamu canhu waxbaa laga quudinayaa sidii qofkii soonka awoodi kari waayey oo kale uu samaynayo inuu miskiin quudiyo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin ayaa waxay yidhaahdeen culammada qaarkood asxaabta qaarna laga soo wariyey waxbaa laga quudinayaa soonka ramadaan lagama soomaayo laakiin sida saxani waa cumuumka xadiiska in la qaato sababta gaarnimada ah ee xadiiska kale sheegayaana xadiiskan ma qaydaayo ee xadiiskan lafdigiisu waa caam man maata wacalayhi sawmun wuxuu caam ku yahay mid kastoo soon farala lagu leeyay soonkiina laguma qaydin in soon nadara yahay laguma qaydin saas aawadee maadaama ay caynkaas tahay waxaa lagu xambaarayaa in laga soomi karo saas aawadeed buu imaamu nawowi waxau yidhi sida marka waxa weeye la doortee mukhtaarka ahi waxaad garanaysaa markuu ku yidhi walmukhtaaru in khilaaf ku jira masalada qowlka la doortee fiicani waa inay bannaan tahay in laga soomo kii soon lagu leeyahay soonka lagu leeyahayna ila sunno qofka laguma lehe waa wuxuu markaa hadduu doonana sunnuhu la imanaayo haddii uu ka wahsadana uu iska daynaye waxa lagu leeyahay wa calayhi sawmun faral inuu yahay laga qaadanaya ya faral inuu yahay ayaa laga qaadanaya marka cumuumka in la qaato ayaa saxan ha yeeshee hal masalaa laga reebaya masalada laga reebaya waxay tahay qof baa ramadaantii xanuunsanayey xanuun weyn ayuu xanuunsanayey oo uu markaa cudurdaar markaa u noqonaya markaa sidaas aawoodee ma soomin xanuunkiina kama kicina waa u dhintay wakhti uu qalleeyo awoodi karo soonkii uma suurogelin yacnii imkaanu lqadaa ma jirin kaas culammadu waxay yidhahdeen laa calayhi shayun waxa ma saaraa waayo xilligan marka waxa ramadaanta lagu jirayna waa xanuunsanayey xanuunan ka soomi karayn xanuunkiina kama kicinoo isagoo sidii ugu sugan buu ku dhintay kaas waxa weeye laa itcaam baan laga samaynayn oo waxbaan laga quudinayn walaa marka qallaan laga samaynayn midna lagama samaynaayo waayo muu keri karayn laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa mar hadday caynkaa tahayna way ka dhacaysaa waaya xadiisku wuxuu tilmaamayaa cidda ka soomaysa waa weligiisa waxaynu sheegnay siiqadu inay tahay khabar laakiin looga jeedo amar amarkaa loogama jeedo wujuub laga tilmaami maayo oo haddii qofkii xigtadiisa ahaa ka soomi waayo lama odhanaayo waa dembaabay la odhan maayo inuu ka soomaa waxa waxay tahay shay fiican oo isaga sunne u ah laakiin isaga aan waajib ku ahayn waayo cibaado qof kale isaga waajib kuma aha mar hadday caynkaa tahay inaad ka qallaysaa waajib kugu ahoo waad ku dambaabaysaa haddaad ka soomi weydo la odhan maayo waxaa la odhanayaa amarkan waxaa lagu xambaarayaa istixbaab baa lagu xambaaraya maxaa amarnimada lagu xambaarayaa khabar baa laynoo sheegay waxaa la odhanayaa khabar khabarnimo looga jeedo ma aha ee waa khabar amar looga jeedo maxaa caddaynaya ila asalku waxa weeye hadduu khabar soo arooro in khabarnimo loo jeedaa u asala ya waxa weeye waxaa addaynaya khabar khabarnimo looga jeedo hadday ahaan lahayd oo loo jeedo sidaasaa dhacaysa khilaafkeeda lama arkeen may baaqateen ilaa khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa dhab mukhaalif lilwaaqic ma noqdaan khabarkuna hadduu waaqica khilaafo wuxuu noqdaa been marka khabarka ilaahay warka ilaahay sheego ama rasuulkiisu sheego sala allahu aleyh wasalam been waa ka nasahan yahay been waa ka dheeryahay marka haddii khabarnimo looga jeedi lahay oo khabar laynoo sheegayo saasaa dhacaysa khilaafkeeda lama arkeenoo yacni qof dhintay oo soon lagu leeyahay oo aan qariibkiisu ka soomin wujuudkaba lagama heleen ya waxay noqon lahayd midaan jirin ilaa khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulku inay noqdaan mukhaalif lilwaaqic oo been noqdaan wax dhici kara maaha wax dhici kara ma aha idan waxaad garanaysaa inaan khabarnimo looga jeedine xukum looga jeedo xukum oo laga tilmaamayo ha laga soomo tusaale kale waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca hooyooyinku yagaa ubadkooda nuujinaya laba sanoo dhammaystiran bay ubadkooda nuujinayaan liman araada an yutima aradaaca ciddii doonaysaa radaacada inay dhammaystirto waxaa looga jeedaa siiqadu waa khabar laakiin waxaa looga jeedaa amar amar baa looga jeeda xukun baa macnuhu u dhacay waa khabarun yuraadu bihi lamru waayo haddii khabarnimo looga jeedi lahaa khilaafkiisu ma dhaceen marka maadaamay sidaas tahay yacni waxa weeye qariinadaad ku garanaysa waxay tahay inaan khabarnimo looga jeedin yacni shay marna sidan u dhici kara sida kalena u dhici kara hadduu markaa nebigu yidhaahdo sidaas weeye oo saasay noqonaysaa ama ilaahay yidhaahdo saasay noqonaysaa khilaafkeedana ay dhici karto in la arko waxaad garanaysaa inay tahay qariino ku tusinaysa inaan looga jeedin khabarnimo yacni laga qasoonaayo waaqaca waxa dhici doona laynoo sheegaayo muraadku inaanu ahay ee laga tilmaamayo xukun in looga jeedo khabarun yuraadu bihi lamru siiqadu waa khabar macnaha looga jeedaana waa amar wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa haddii waxa weeye markaa aabbihii iyo hooyadii ay isku qabtaan ujradii oo ay ku heshiin waayaan ilmaha lagu nuujinayay markay kala tagaan yacnii ninbaa wuxuu furay haweenaydiisii ilmay markaa haysaa ama markuu furay dabadeed baabay umushay nuujinta markaa ay u nuujinayso mushqaayad bay ku heshiinayaan mushkaayaddii bay isku qabteen oo iyaduna gaab sare istaagtay isagiina markaa meel hoose yacni way isu iman kari waayeen way isku waafiqi waayeen fa saturdicu lahu ukhraa mid kale u nuujinaysaa la yidhi marka ma khabar khabarnimo looga jeedaa mise waa amar culammadu waxay yidhaahdeen maya khabar khabarnimo looga jeedo ma ahee waa xukun baa laga tilmaamayaa macno amar bay u dhacaysa yacni mid kale ha u nuujisaa macnuhu dhacaya wahaakada qariibka haddaba marka wuxuu sheikhu inoo sheegaya walmuraadu bilweliyi weliga wuxuu sheikhu inoo sheegaya qariibkaa loo jeeda waa ka xigtadee dhow kaa qariibkee dhowi mar wuxuu noqonayaa waari mid maydka dhaxlaya marna wuxuu noqonayaa midaan dhaxlayn ma waxay ku gaar tahay kii waaridkee dhexlayey mise kuma gaar aha sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya inay ku gaar ahayn ka dhaxlaaya ee waarian kaana aw ghayra waaris ama ha noqdo mid dhexlaaya ama yaanu noqone qariib oo dhan baa ka soomi kara sharti maaha ka ugu dhow inuu yahay ya waxaa laga qaadanayaa laga fahmayaa ka ajnabiga inaannu ka soomi karin culammadu markaa waxay yidhaahdeen ka ajnabiga ahi wuxuu ku soomi karaa biidni alqariib qariibku inuu u idmo ayuu ku soomi karaa laakiin isagu iskama soomi karo waa yahay aqribadii hadday badan yihiin maalin keliya ma ka wada soomi karaan yacnii soddon maalmoodoo soonaa lagu leeyahay hal maalin ma ka wada soomi karaan oo soddon qofoo qaraabadiisa ahi intay qaybsadaan inay yidhaahdaan marka aan ka soonno dabeedna maalin keliya ay wada soomaan haabay yidhahdeen culammadu oo saama canhu weliyuhu sharti ma aha inuu markaa mid keliya yahay waayo weli waa mudaafun ilaa macrifa macrifa loo idaafeeyey waxay ka dhigan tahay awliyadiisa ka soomaysay ka dhigan tahay wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha hal nicmo looma jeedo waa nicamka ilaahay oo dhan inay saa tahay xaggee laga qaadanaya idaafada macrifada loo idaafeeyaa laga qaadanaya nicmatallaahi markii la yidhi baad waxaad garanaysaa in loo jeedo nicamka ilaahay oo dhan ya yacni taas in looga jeedo marka weliyuhu waxaa loo jeedaa awliyaa'uhu baa macnuhu dhacaya waa qaraabooyinkiisa dadka ah marka inay maalin ka wada soomaan iyo maalmo kala duwan inay ka kala soomaan afraad marka waxa ka mida qaraabadiisa mid waliba way furanta waa bannaanta xadiidka kun iyo siddeed boqol lixdan iyo siddeed dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo siddeed wa can cawfi bni malik bni tufayl ana caaishata radia allaahu canha xudisat ana cabdallaahi bna azubayr radia allaahu canhuma qaala fii baycin aw cataa'in acdathu caa'ishatu radia allaahu tacaala canha wallahi latantahiyanna caaisha cawf bnu malik bni tufayl waxa uu sheegay in caaisha radia allaahu canha xudisat loo sheegay anna cabdallaahi bna zubayr in cabdullaahi iyo ina zubayr ah allah raalliha ah ka noqdo cabdullaahi iyo zubayr oo yani cabdullaahi aabbihii ahi qaala inuu yidhi fii baycin iib markaa sha'nigii inuu ka yidhi aw cataa'in ama deeq iyo waxbixin inuu ka yidhi actatu ay bixisay caaishatu caaisha ay bixisay radia allaahu tacaala canha wallaahi allah baan ku dhaartay latantahiyanna ka reebtoontee oo ka hadhee oo ka hadhee oo ka hadhee caa'ishatu caaisho way iska dayseen aw la axjuranna nuunkaa shidan haddaad aragto waxay ka dhigan tahay ficilka in saddex goor lagu celiyoo kaley ka dhigan tahay haddii nuunku markaa reeban yahay oo nuunu tawkiid mukhafaf uu yahay oo la odhan lahaayoo kale la axjuran bes oo la shidin waxay ka dhignaan lahayd in ficilka laba goor lagu celiyey ka dhignaan lahay ya oo la axjuru marka la yidhaahdo dee waxaa ficilkii in lagu celiye kama dhigno axjuru laakiin marka la axjuran la yidhaahdo in laba goor lagu celiye ka dhigantah la axjuranna marka la yidhaahdo la shadana oo nuunka la shadana waxay ka dhigan tahay in saddex goor ficilka lagu celiyey waa nuunu tawkiid muaqal baa la yidhahdaa aw la axjuranna ama tasarufka ka xidhayo xajriye oo xidhe oo bimacnaa tasarufka u diida oo ka xidhe calayha caaisho korkeeda xajri ku sameeye tasarufka aan ka xidhaayo aan odhanayo waxna ma iibin karto waxma ma bixin karto cid waxma siin karto waxay hayso waa in laga masruufaa loo hayaa qaalat waxay tidhi ahuwa qaala dalik cabdullaahi ibnu zubayr dee habaryo rumay u tahay oo walaasheed ayaa dhashay asmaa bintu abi bakrin ayaa cabdullaahi ibnu zubayr dhashay marka dee habaryo ruma ayay u tahay waana dee inankii marka waxaa lagu kuniyeeye kunyada looga dhigay markay caaisha tidhi radia canha nebiga ku tidhi dumarkaaga dhammaantood kunyay leeyihiin aniga mooyaane igtanii bibniki cabdillaahi isku kunyee inankaaga cabdullaahi xadiiska sunanka qaarkood soo wariyeen culamada qaarkoodna ay taxsiiniyeen inankeeda waxaa laga tilmaamayaa inankay habaryarka u tahoo walaasheed asmaa ay dhashay waa cabdullaahi ibnu zubayri inankaa isku kuniya dee ummu cabdillaahi maalintaa laga bilaabo waa tii kunyo ka dhigata marka bibnikiina wuxuu leeyahay dee alkhaalatu bimanzilati alum habaryartu waxay ka dhigan tahay maqaamkii hooyadoo kaley joogtaa yacni markaa sidaas ayaa marka bibniki loo yidhi marka dee hadalka caynkaasa eh, xoogaa yaro adag buu markaa yidhi cabdullahi ibnu zubayr qaalat waxay tidhi ahuwa qaala haada ma isagaa sidaa yidhi cabdullaahi ibnu zubayr qaaluu waxay yidhaaheen nacam waxay yidhaheen haa nacam luqaad baa ku bannaanoo nacam iyo nacim iyo yacni dhowr luqaa ku bannaan laakiin tana ugu mashhuursan in marka waxa weeye nuunkiiyo caynkaba la kor dhigo ayaa marka ugu mashhuursan laakiin caynka la hoos dhigo ee nuunka fatxada loo daayo ama labadaba la ysla hoos dhigo yacni mid waliba bannaan carabi ahaan baynu ka hadlaynaa qaalat waxay tidhi huwa lilaahi calaya nadrun huwa isagu lilaahi calaya nadrun waxaa ilaahay u sugnaaday calaya aniga korkayga ugu waajibo ugu sugnaaday nadrun nadar anlaa ukallima bna zubayr waxaa ilaahay nadar ugu sugnaaday inaan markaa aanan la hadlin ibnu zubayr dib ula hadlin culamada qaar waxay marayaan huwa in damiiru sha'ni laga dhigo jumladana lagaga khabro huwa sha'niga iyo arrinku huwa arrinku ama sha'nigu lilaahi allah waxaa u sugnaado u waajibay calaya aniga korkayga ugu waajibay nadru nadar aan ku nadraayo allaa ukallima ibna zubayr inaanan ibna zubayr la hadlin aan ku nadraayo ama nadrun lagu tacalluq siiyo ba' loo qadaro ama nadrun laga beddelo la yidhaahdo huwa lilaahi calaya allaa ukallima bna zubayr oo nadrun laga beddelaayo abadan weligay aan la hadlin fastashfaca wuxuu ka shafaaco dalbay inay uga shafeeco qaadaan oo uga ergeeyaan ibnu zubayri ina zubayr ilayha caaisho xaggeeda bimacnaa waxa weeye in markaa shafaaco iyo ergo ay markaa ka galaan si ay ula hadasho oo qatiicadan ama hajrigan iyo goyntan ay isaga dayso xiina taalat wuxuu sidaas markaa shafaaco dalba u yidhi war iga ergeeyo dee igala hadla habaryartay xiina taalat goortay ku dheeraatay alhijratu hijradii caaisha ay ka haajirtay ee la hadli weyday ee xidhiidhin weyday yaa ee ay goysay markay taasi ku dheeraatuu sidaa dalbaday fa qaalat waxay tidhi laa wallaahi laa ushaficu fiihi abada laa wallaah ma yeelaya allah baan ku dhaartay laa ushaficu shafaaco aqbali maayo fiihi ay fii sha'ni ibni zubayr ibnu zubayr sha'nigiisa abadan cidnaba shafaaco ka aqbali maayo oo iskala hadaloo dee marka iska daayioo iska cafi oo yacni iska xidhiidhi oo salaanta ka qaado la hadal ruuxan ka yeelaya ma jiro walaa ataxannasu ilaa nadrii nadarkaygana yacni markaa kuma dembaabayo oo dembi kuma gelayo nadarkii khilaafi maayo ilayhida waxaa loo yidhi ay muntahiyan ilayhi ba macnuhu dhacay laa ataxanasu fii nadri muntahiyan ilayhi saasoo kale macnuhu dhacay yani nadarkayga markaa dembi ka geli maayo yani nadarkaygii burin maayo markii hore dad buu u diray dadkiibay sidaa ugu soo jawaabtay nagtay usoo xafis nooc ta'awulaana dee ku jirooo caaisha waxay awilanaysaa dee inuu markaa waxa weeye dembi galay oo caaisha oo xaq ku leh oo habaryartii ah waxaan markaa munaasib u ahayn inuu kula kacay oo safiihadoo kale ka dhigay tasarufka laga xidhaayo oo aan markaa loo oggolayn dadka markaysa wax magaratada ahee markaysa marka xoolaha aan lagu aaminayn ee xoolaha laga qabto la yidhahdo xoolihii waa kharibayaanaha laga qabto ya saasoo kale markaysa in laga dhigay dembi inuu galay bay u qabtay markaa dembigaas inay u goynayso calaa kulli xaal nooc ta'awula ayaa ku jiray caaishana dee waa deeq badnaydoo aad bay deeqsiyad u ahayd ya waxba ma kaydsan jirtin deeqda mar baa waxaa u yimi taabicigii laodhan jiray munkadir ee maxamed ibnu munkadir munkadirya dhalay ayaa u yimi markaasaa wuxuu ihi duruuf baa i haysatee wax igu caawi markaasay ti wax alla waxaan hayaa ma jiro toban kun haddaan ahayn lahaa oo dirham aan ku siin lahaa qaraabo gaaroo ka dhexaysa ma jirto ya islaamnimuu gu imanaya waa ka tegey waa lagu imtixaanaya markuu ka tegey ayaa markaa waxa nin u keenay toban kun oo dirham fartuu ka saaray oo u siiyey caaisha waa u yeedhay tobankii kunba fartay ka saartay tobankii kun ee dirham hal dirham kalamay hadhin tobankiiba way siisay sababtaasuu ku guursaday oo gabadhii markaysa markaa maxamed ibnu munkadir iyo markaysa markaa inamadii kale u dhashay yacni uu ku guursaday lacagtaas marka aad bay deeqsiid u ahayd falamaa taala daalika markuu arrinkaasi ku dheeraaday cala bni zubayri ina zubayr uu ku dheeraaday kallama wuxuu la hadlay almiswara ibna makhrama miswaro ina makhrama ah wa cabdiraxmaan ibna ibna alaswadi ibni cabdiyaquus labadan markaa nin buu la hadlay oo miswar ibn makhrama iyo cabdiraxmaan ibn aswad ayuu la hadlay wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi labadooda anshudukum allaaha allaah baan idinku weydiisanaya idinku idinku dhaarinayaaye lamaa adkhaltumaanii ii geliseen calaa caaishata radia allaahu canha marka maada laba wajay culammadu sheegeen shuraaxdiioo lammaa iyo lamaa labada waa loo dabdiyay yidhaahdeen sida shuraaxda qaarkood ay tilmaamayaan marka miimka la khafiifiyaan la shidin maada waxaa la odhanayaa waa masiida litawkiid masaayido ay la adkhaltumaani ba macnuhu dhacaya marka miimka la shido waa dabdi kaleo culamada qaar u dabdiyeene wuxuu u dhacayaa macno istisnaa buu u dhacaya anshudukum allahana macnuhu wuxuu u dhacayaa ay maa atlubu minkuma ila alidkhaala idinkama dalbaayo idinma weydiisanayo gelin mooyaane ay gelisaan caaisha waxaa keliyaa idinka dalbayaa waxay tahay inaa caaisha ii gelisaan marka lamaada marka la shado wuxuu u dhacayaa macnuhu ilaa ayuu u dhacaya marka waxay ka dhigan tahay anshudukum allaha allah baan idinku weydiisanayaa bimacnaa wax kale allah idinku weydiisan maayo inaa ii gelisaan mooyaane ila idkhaalukumaa lii calaa caaisha gelintiinna caaisha ay gelisaan mooye wax kala idinka dalbayaa ma jiro saasaa macnuhu dhacay laakiin marka maadu mukhafafka tahay waa masiida ay anshudukum allaha ee atlubukuma waxaan idinku weydiisanayaa ma as'alukuma billaah allah baan idinku weydiisanayaa ama allah baan idinku dhaarinayaa lama adkhaltumaani yacni ay la adkhaltumaani ii geliseen calaa caaishata caaisha ii geliseen saasaan ilaahay yacni marka idinku dhaarinaya ama ilahay idinku weydiisanayaa inaa marka ilaahay aan idinku dhaarinaya ina marka ii gelisaan caaisha fa inaha laa yaxilu laha an tandira qatiicatii fa inaha caaisha laa yaxilu laha uma xalaal aha fa inaha waxa bannaan in caaisho loo celiyo iyo in marka damiir qisa laga dhigo sida shuraxda qaarkood ay tilmaamayaan labada wejiba fainaha ay faina caaishata caaisha laa yaxilu laha an tandira qaiicatii ama fainaha ay faina alqisata qisadu damiiru shanigii baa marka la ta'niisiiyo yani markaa damiiru qisa la yidhahdaa marka la tadkiiriyana damiiru shani baa la yidhahdaa ya marka la ta'niisiyana xikaayada ama qisada ayuu u dhacaya fainaha qisadu laa yaxilu laha uma xalaalaha weeye an tadira qaicatii ama fa inaha caaisha laa yaxilu laha uma xalaalaha an tadira qaicatii inay ku nadarto goynteeda i goynayso mid u bannaan maaha laakiin iyadu waxbay ta'wilaysa oo yani ladami uma badrheedhine waxay islahayd yani mar hadduu sidaa kugu sameeyey waxa weeye xaq waad u leedahay inaad markaa goyso oo dee waxa weeye ruuxii caasiga laga haajirayoo kale weeyaan saasoo kale ay awilanaysa ta'awul fa aqbala bihi waxaa soo qaabilo oo la soo qaabilay ibnu zubayr isagoo wada miswar waa cabduraxmaan iyo cabdiraxmaan ibn aswad xataa ista'danaa ilaa ay ka idan dalbeen calaa caaishata caaisha ay ka idan dalbeen caaisha waa loo soo geli jiro oo dee dalabatulcilmiga iyo dadka cilmiga ka qaadanaya wara'al xijaab bay fadhiisan jireen yacnii guriga markaysa markaa qayb baa xidhnayd iyadu xagga hoosay ku jirtaa yacni xaggan kalena ciddii marka wax weydiinaysa ayaa soo fadhiisanaysa ee marka aan maxramkeeda ahayn halkaasaa hadday markaa soo fadhiistaan ay wax ka su'aali jireen mm, oo min waraa'i xijaab xata ista'dana ilaa ay ka idan dalbeen calaa caa'ishata caaisho ay yidhahdeen ma kuu soo gallaa faqaalaa waxay yidhaahdeen assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayki nabadgelyo korkaaga ha ahaato waa assalaam bimacna asalaama loo fasiro wejiga labaad waxa weeyaan in la yidhaaha assalaam waxaa loo jeedaa waa isimkii ilaahay weeye assalaam waxaana macnuhu u dhacayaa min baabi xadfi lmudaaf mudaaf baa la qadaray ay xifdu salaami ilaaha assalaam ilaalintiisu calayki korkaaga ha ahaato labadaa weji ay culammadu ku fasiraan in salaamta loo fasiro macna salaama oo nabadgelyo korkaaga ha ahaato in lagu ducaynayo iyo macnaha labaad oo ah yacni ilaalinta ilaahay yani waa min baabi xadfi lmudaaf ay xifdu salaami assalaam waa ism min asmaa illaah ilaaha assalaam ilaalintiisu calayki korkaaga ha ahaato labada wejina waxaa sii fiican markuu salaamku mucaraf yahay ee macrifaysan yahay kaa magaca ilahay in lagu fasiro ay xifdu salaami calayk maxaa saa caddaynaya in saasay arjax tahay maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee nebigu yidhi assalaamu ismun min asmaa illaahi wadacahu fi lardi faafshuuhu baynakum assalaam waa magac magacyada ilaahay ka mida oo allah arlada dhigay bimacnaa sharciyeeye in la ysku salaamo faafshuuhu baynakum dhexdiinna ku faafiya marka xadiiskaasay culamada qaarkood ka qaataan labada wejibana ibnulambaari wuxuu ku sheegaya kitaabkiisa azaahir ayuu ku sheegaya in labada wejiba culamadu ku fasireen waayahay assalaamu calayk nabadgelyo korkaaga ha ahaato ama xifdu salaami ilaaha assalaam ilaalintiisu calayki korkaaga ha ahaato waraxmatullaahi naxariista ilaahayna korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinka ilaahayna korkaaga ha ahaato salaamtaas ah, yacni sidan la ysku salaamaa eh, waa salaam qiimo badan weeye waayo waa duco ilaahay ilaalintiisii iyo naxariistiisii iyo barakooyinkiisii la ysugu ducaynaayo wey ma soo gallaa bay yidhaahda ma soo gallaa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi udkhuluu soo gala qaaluu waxay yidhahan kullunaa dhammaantayo ma soo gallaa qaalat waxay tidhi nacam udkhulu kullukum soo gala dhammaantiin walaa taclamu anna macahuma bna zubayr mana ogaa in ibnu zubayr la socdo hadday ogaan lahayd haba soo gelinay odhan lahay iska noqda ya ibnu zubayr inuu la socdo ma oga marka dee si ay cudurdaar u helaan waxay weydiiyeeno yaheen dhammaantay ma soo gallaa ee soo gala markay tidhaahdo hadday soo geli lahaayeen ya cidaa og tihiin markaa inaanaan isu soo gelin ay i soo gelisaan xaqumaydaan lahayn idan khaasaanu cidan u baahnayd bay noqon lahayd idan gaaray u baahnayd idankan caamkii kuma filla yacni marka laakiin markay yidhaahdeen dhammaantay ma soo gallaa waxay ka dhigan tahay idankii khaaska inay qaateen waayo mii kale su'aalin cidda la socota istifsaal may samayn ya tarku istibsal fi xikaayat alxaali maca qiyam alixtimaal yunazl manzilat alcumuumi fi lmaqaal falamaa dakhaluu markay soo galeen dakhala bnu zubayri ina zubayr waa galay alxijaaba xijaabkuu galayoo isagu teedkii waa dhaafay ila isagu waa maxrame waa habaryartii ruma faactanaqa caaishata radia allahu canha caaishu mucaanaqeeyey oo isku dhejiyey wa tafiqa wuxuu gudagalay yunaashiduhaa inuu dhaarinayo wa uu ooyaayo waa cudur daaranaya waa dhaarinaya yani ilahay baan ku dhaariyey marka waxaan yani ila hadal yani haygoynin yani waxa weeyaan marka uu cudur daaranayo uu leeyahay markiisa waan khaldamay ya waaba ooyayaaba watafiqa almiswaru wa cabduraxmaani waxayna gudagaleen miswar iyo cabduraxmaanna yunaashidaaniha inay dhaarinayaan ya ilaa kallamathu ayna wax kale ka dalbaynin ilaa kallamathu inay la hadasho mooye wax kale ayna ka dalbayn wa qabilat minhu inay la hadasho mooyaane wa qabilat minhu ayna ka aqbasho cudurdaarka wax kale kamay dalbayn laakiin waxay ku dhaarinayeenoo keliya inay marka ibnu zubayrna la hadasho kana aqbasho cudurdaarka wa yaquulaani waxay odhanayeen miswar iyo cabdiraxmaanna min waraa'i ilxijaab bay iyagu ka hadlayaan ina nabiya sala allahu alayh wasalama nahaa cama qad calimti min alhijra nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay camaa qad calimti waxaad garanaysaad ogaydoo min alhijrati hijraa nabigu waa diiday muslimiintu inay kala haajirto kala dheeraato oo isla hadli weydo salaanta iska qaadi weydo walaa yaxilu limuslimin uma xalaalaha qof muslima an yahjura akhaahu inuu walaalkii ka haajiro fowqa alaasi layaal saddex habeen wax ka badan axaadiis saxiixa ku soo aroortay nebigu inuu caynkaa yidhi ya yacni qof muslimi qof kaloo muslima inuu saddex habeen wax ka badan ka haajira oo ka dheeraado la hadli waayo oo gooyaa xalaalu maaha yacnii hijradaa loo qaybiyaa laba qaybood hijratun lixadi nafsi iyo hijratun liajli ddiin qofka in looga haajirayo dheefta nafta daraaddeed way isku cadhoodeenuno way isku yaro dhaceen dabeedna cadhadii ay isku cadhoodeen iyo dhicitaankii ay isku dhaceen ayuu markaa uga dheeraanaya taas cudurdaar waxa loo siiyey si uu u soo cadho burburo yacni saddex habeen iyo saddexdooda maalmood intaa dembi kuma qabo ya nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni laakiin wixii saddex habeen ka badan iyo saddex maalmood haddii dhicis iyo cadhood ay isu cadhoodeen keliya ay tahay wuxuu u goynayaa saddexdaa habeen wixii ka badan inuu gooyo dembi buu ku jiraa oo aasimba ku yahay waxaana axaadiista qaarba ku soo arooray in nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam walaalkii hadduu sannad ka haajiro waxay ka dhigantay kasafkii ka demi hadduu sanad ka haajiro ka dheeraado oo lixadi nafsi li arrin diiniya aan uga dheeraan ya marka cadhoodkaa isu cadhoodeen uga dheeraado uga haajiray hadduu sanad ka haajiro waxay ka dhigantahy dhiiggiisa inuu daadiyo kale ka dhiganta yani waa dembi cadiimo weyn ayaa laga tilmaamaya shaydaanku waa laga yaabaa waqtiyada qaarkood inuu qofka talbiis ku sameeyo yani isagoo dee marka waxaweyaan yani lixadi nafsi uga haajiray uu shaydaanku u qurxiyo si ugu sugnaado yacni waxa weeye hajrigaagu waa liajli diin ya e ku sugnow yani inuu sidaa ku yidhaahdo waa laga oo talbiisu ibliis wax layahaa jira ibliis inuu ka dhehgeliyo yacni dadka markaysaga acmaasha qaarkood iyo waxyaalaha qaar nooca labaad waa hajri liajli diin waa hajri qofka looga hajirayo diinka daraaddii oo qofkiibaa faasiq ah fisqiga iyo xumaanta miisanayo la imanayo ama la jahrayo marka fisqigiisa daraaddii iyo xumaantii iyo dembiyadu la yimi aawadeed baa looga haajiraya ilaa uu ka toobad keenaayo oo wixii ka soo noqonaayo ama waxaa looga haajirayaa bidco ku sugan daraaddii oo ruuxii baa ruux bidcoole ah oo bidcadii faafinaya bidcadii ayuu daaci ku yahoo faafinaya yacnii bidcada markaysaga qofka looga haajiraya waa bidcada daahirka ah ee qofka uu ku baaqayo saasay culamada badankoodu yidhaahdaan laakiin hadday tahay yacni wax iska khafiyo qarsoonoo qofka aanu markaa shaaca bannaanka la imanayn oo aanu ku baaqayn ta noocaasi waxa uu sheikhulislaam ibnu taymiya yidhaahdaa in laga haajiro ma mudna ee waxaweeye ka daacigaa laga haajiraa waayo kaas marka arrinkiisu munaafiqii kama weyna ya haddii marku wuxuu khafi yihiin oo qarsoon yihiin laakiin kan daaciga ku ahee bidcadii faafinaya ee dadka ugu baaqaya ka noocaasa marka waxa weeye liajli bidca looga hajiraa labada noocee hajriga ku doona ha noqdo ama hajri wiqaa'i ama hajri ee cuquuba inla isaga laftiisaa sii kala baxeen midna ciqaab baa looga jeedaa iyo tacziir midna waxaa looga jeedaa wiqaa'i oo qofka sharkiisiibuu ka fogaanaya iska ilaalinaya waaya masala ila dheeraatay walaa yaxillu limuslimi an yahjura akhaahu fowqa alaai layaal falama akaruu calaa caaishata markaa caaisha ku badiyeen min atadkirati waanadii ay waaninayeen waa cabdiraxmaan iyo miswar iyo wataxriiji iyo waxaweeye taxriijkii ay ku badiyeen ay leeyihiin marka waxa weeye dembi iska ilaali oo yani waxaweeye inaba ha ka haajiri oo dembi baa ka dhalanaya hajriga yani aad ka haajirayso ya yani markaa sida ay ku leeyihiin taxriijku waxaweye waa dambaajinta waxaa laga tilmaamayaa in dembi lagu cabsi gelinayo laleeyahay waa dembaabaysaaye yani arrinkaa iska dah tafiqat waxay gudagashay tudakiruhumaa inay iyagana markaysa markaa waaninayso ay leedahay ii nadarkayga wa tabkii ay ooyeyso wa taquulu ay odhanayso innii nadartu anigu waa nadray wanadru shadiid nadarkuna waa yani marka waa daran yaho waa adag yahay falam yazaala biha kamay zuulin inay hadalkii ku celceliyaan oo nusuustii adilada ku akhriyaan xataa kallamat ibna zubayr ilaa ay la hadashay ibna zubayr ay la hadashay wa actaqat waa xoraysay caaisha fii nadriha dalik nadarkeeda kaasaa aawadii waxay u xoraysay fiidi waa saabiyu fiida waa loo isticmaalaa bimacna sabab dakhalat imra'atun innaara fii hirra waxaa loo jeedaa qof dumara ayaa naarta waxay ku gashay bisad darteed bay ku gashay marka fiida sababnimaa looga jeedaa fii nadriha daalik nadarkeeda kaasa aawadii waxay u xoraysay arbaciina raqaba afartan qoorood afartan qofoo addoomma ah ayaa nadarkaasi ay kafaare uga noqoto ay u xorayso wa kaanat waxay ahayd caaisha tadkuru nadraha nadarkeeda mid xustooo sheegtay ahayd bacda dalika intaa dabadeed alla waa nadre nadarkiina waan jabiyey ya iyadoo waxaasoo markaa yacni markaa ictaaqa oo addoommo xorayna nadarkaa dartii ay u samaysay ayaa haddana maca dalik nadarkeedii may ilaawin waa ku cuslaa fa tabkii markaasay ooyi jirtay xataa tabulla dumuucuhaa khimaaraha ilaa ay qoynaysay dumuucuhaa ilmadeedu khimaarahaa foodaddeeda ilaa ay qoynaysay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey waxay la ooyeysaa baqasho ay dembi ka baqanaysa daraaddeed calaa kulli xaal xadiidkani wuxuu tilmaamayaa caaisha iyo ibnu zubayr wuxuu dhex maray uu tilmaamayaa fawaa'idka laga qaadanaya waxaa ka mid a dadkii warka u soo qaaday ee caaisho u keenay arrin qaladay sameeyeen waayo ashyaada noocaasoo kalii in marka loo kala naqliyo dadkoo loo kala qaado maa yacni xajrigii ma samayn waa hadalo markaysaga ku yara jabay uun markiina caaisho horteeda kama odhan laakiin dad baa warkii soo qaaday caayisho u keenay waxyaalaha noocaasoo kale waxay noqon karaan namiimay noqon karaan isku dir marka dadka in warka loo kala qaado oo hebel baa sidaa kaa yidhi in lagu yidhaahdaa waxay ahayd arrin khaladay ahayd eh, arrin khaladay ahayd eh. khaladkii caynkaasna waxaa ka dhashay markii dambena khalad kalea ka dhashay ya oo waxa weeye dee in markaa ay caaisha ay ka haajirto ibnu zubayr oo ay cuquubatan lahu ama markaysaa wax la mida uga haajirto ayaa marka waxbay ka timi hadalka marka hore ibnu zubayr yidhina hadal munaasiba ma ahayn oo caaisha safiihad ma ahayn yacnii ruux tasarufka laga xidhaayo xoole aan loo aaminayn ma ahayn inay sadaqad badan tahay waa shay laakiin inuu sadaqad badan yahay qofkan waxa loogu diidayaa tasarufka waa laga xidhayaa miya maya safaha iyo markaa sadaqad badnaantu waa kala duwan tahay ya caaisha waa sadaqad badnayd waa cibaado badnayd waa sadaqad badnayd yacni taasina sheegi mayso markaysa inay safah ku sugan yahay markaysaa sheegi mayso marka waxa weeye in tasarufka laga xidana mid waxa weeye markaa xaq loo leeyahay ma mid xaq loo leeyahay ma aha ruuxa miyaa laodhan kara waxbaa sadaqadaysanin inuu sadaqad badan yahay miyaa loogu diidaya marka waxa weeye in loo diido marka waxa ma aha marka miduu xaqu lahaana ma aha caaishana waxay samaysay inay marka ka dhaarato nooc ta'awula iyo arrinkaa ay ku samaysay ta'awul waxaynu leenahay dembi umay badrheedhin oo ismay lahayn goynta aad goynaysa ibnu zubayr waad ku dembaabaysaa ismay lahayn laakiin waxa weeye ruux faasiqa sidii looga haajiri jiroo kale yacni markaa ayuunbay uga qiyaas qaadato markaase waxay istidhi dembi buu ku dhacay qadarkaagiina ma ilaalin yacni markaa dembina waa ku dhacay markaa sidaas aawadeed yani nooc xaqaad ku yeelanaysaa inaad markaa goyso yani nooc xaqaad ku yeelanaysa ma aha malihin marka waxawe de kolley faasiq inuu yahay ku xukuntay malihin laakiin waxa weeye calaa kulli xaal tay ta'awulaysay noocaas ayuu ahaa markii dambe calaa kulli xaal ibnu zubayr wuxuu markaa raadiyey shafaaca waxaa laga qaadanaya umuuraha ruuxa ku adkaada shafaaca inuu dalban karo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya shafaacadu waa noo caawina qofkii la caawinaayo ishfacuu tu'jaruu walyaqdi illaahu cala lisaani nabiyihi ma axab waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ahaa shafeeco qaadoo ergeeya waa laydinka ajarsiinaya haddaad shafeeco qaadaane yacni ilaahayna Eh, ha ku xukumo carabka nabigiisa wuxuu doono oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa marka cid wax weydiisato in cid saxaabada ka mida ay ku yidhaahdaan yaa rasuul allahi actihi rasuulkii ilaahayow si muxuu sidaa u jeclaa wuxuu u jeclaa ajarka ayuu ummadda la jeclaa ummaddu waxay ajar ka helayaan ayuu la jeclaa inay la yimaadaan ya nebigu marka dambe yacni marka eh, siduu ilaahay jeclaado aa u qadaro ama qadar ahaan ha u fuliye oo siduu ilaahay u qadaray markaysa marka ha fuliye yacni waa in idinku shafeeca qaadka a samaysaan si laydinka ajar siiyo ishfacuu tu'jaruu marka shafaacada wanaagsan qofka waa laga ajar siinaya man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha marka shafaacadii deed waa sameeyeen waa isku dayeen yacni xeelad bayna sameeyeen ay ugu geliyaan xeelad ayay yeeleen dabeedna markaa gelintii waa u suura gashay waxaa laga qaadanayaa yacni salaamta iyo isti'daanka waxa horeeya salaamta axaadiistaa ku soo aroortayna waa jirtaa oo marka salaamta la salaamo dabadeed la idin dalbaayo waatii xadiis saxiixa ay ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nin u yimi oo ku yidhi aariju yacni wuxuu hormariyey istiidaanka markaasaa nabigu yidhi ordo markaa istiidaanka soo bar dabeedna salaamta inta loo hormariyey oo salaamta marka hore salaamta markaa yidhaahdo kadibna markaa istiidaanka dalbo waxayse ahlucilmigu yidhaahdeen waa marka qofku ku dhow yahay oo uu maqlayo haddii de gurigu marka u weyn yahay oo qofkii caadatan aanu maqlayn ama ay dhici karto inaanu maqlayn xaalka noocaasa dee waxa weeye marka hore inuu marka waxaweye garaaco oo markaa laga furo oo markaa dabeedna uu salaamta la yimaado ayay noqonaysa calaa kulli xaal shafeecadii waa sameeyeen miswar iyo cabdiraxmaan xeelad bay markii hore u geliyeen markuu isagii u galay oo isku dhajiyey oo markaysaga ku dhegdhegay oo ooyey oo cudurdaartay iyaguna waa la hadleen yacni hadalkaasay deedna ku celceliyeen ayna u sheegeen qof muslim qof kaleo muslim ah inuu ka haajiro ka dheeraado saddex markaa maalmood ama saddex habeen wax ka badan inayn xalaal u ahayn xadiis nebi baa saa ku soo arooro saxiixa xadiiskii bay xasuusiyeen waa ku celiyeen dembi bay markaysa markaa uga digeen yacni waa waaniyeen akhiiran markii dambe waa ka yeesho waa ka waa ka aqbashay ruuxu markuu saasoo kale sameeyo waxa saaran uu kafaaro kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin baa xadiis saxiixa ku soo aroortay fii saxiixi muslim nadarka kafaaradiisu waa kafaaradii dhaarta dhaartana wuxuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa man xalafa calaa yamiinin fara'a hayraha khayra minha falyaati aladii huwa khayrun waliyukafir can yamiinih saxiixuu ku sugan yahy ku kastoo dhaar ku dhaartay oo siduu ku dhaartay si ka khayr badan arka ha la yimaado sida khayrka badan dhaartiisana ha ka kafaara gudo labada xadiisba saxiixay ku sugan yihiin shakina waxaan lahayn inay ka khayr badan tahay inay dee markaa eh, xidhiidhiso yacni ibnu zubayr waliba weji kale waa suuragal oo in la yidhaahdo nadarka dee ay ku nadartay haddii markaysagaa la yidhaahdo nadarka noocaasi dee ma bannaanayn iyada ishkaal kalea dee markaana imanaya kafaaro ma yeelanaya mise ma yeelanaya calaa kulli xaal caaisha radia allaahu canha wa ardaaha waxay samaysay inay markaa afartan qoorood inay xoraysay kafaarada dhaartana maxaa ka mid ahaa dee in qoor la xoreeyo hal qoor fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba marka hal qoor kumay kaaftoomin inay xoraysee afartan qoorood bay xoraysay afartan addoon bay xoraysay taasi waa siday ijtihaadka ay u dadaalaysay dembina uga dheeraanaysay haddana maca daalik nadarkeedii may ilaawin ya waa khawfa min alismi qofku hadduu taqwo badan yahay baqashada uu dembiyada ka baqayaana walow haba ka toobad keeno walow ha ka kafaaro gudo waa badnaanaysaa marka taqwadiisu yar tahay dembiyadii waa iska ilaawayaan waxaa laga yaabaa dadka qaar iyagoo aan kaba toobad keenin ama toobad shuruuddii dhammaystiratay aan ka toobad keenin inay dembigii iska ilaawaan kaan lam yakun ya laakiin dadka markaysagaa taqwada badani qaladka ka dhaca walow haba ka toobad keenaan oo wanaagyaal ha ka dambaysiiyaan oo wax ka masaxaya ha la yimaadaane haddana ma ilaawaan ya waxaa laynoo sheegay marka aakhire marka la tago shafaacada la weydiisto nebi aadam calayhi asalaam wuxuu yidhaahdaa geed layga reebo lay diidaan cunay marka dee anigu munaasib umahi baa macnuhu u dhacayaa shafaacadane ordoo nuux u taga ya geedkanna dee waa ka toobad keenay ilaahayna toobaddii waa ka aqbalay waana doortay haddana maca daalik xataa alaakhira ma ilaawayo nebi muuse calayhi asalaam marka isagana shafaacada la weydiisto wuxuu yidhahdaa innii qataltu nafsan lam uumar biqatliha haddii qofkuu dilay waa gaal weliba daalim ah inuu dilana ma doonayne khata' bay ahaydoo yacni waxa uu ahayd dafci buu u samaynayay uu islahaa markaa miskiinkan ka daafac ka celi dabeedna markaa dafcigii uu sidaa ku yidhi ee ku dhuftay gacanta bay ka raacda ya waatuu ibnu cabbaas uu lahaa wainama qatala muusa eh, man qatala min aali fircawna khata'a waa kan sidaa odhanaya inuu ku dhuftana dee waxa weeyaan markaa waa li dafci bay ahayd yacni waxa weeye dilna kuma talagelin haddana maca dalika akhire ma ilaa waayo wuxuu odhanayaa naf aan lay amrin inaan dilo ayaan dile marka mana ilaa waayo isagoo ka toobad keenay ayuu haddana wuxuu ka baqayaa in loo qabsado xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo sagaal wa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama kharaja ila qatla uxud cuqbat bnu caamir waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam kharaja baxay ilaa qatla uxud dadkii uxud lagu laayey ee mu'miniinta ahaa alkii xabaalahooda ahayd buu u baxay yacni xabaalihii marka waxawan yani shuhadaa uxud xabaalahoodii ayuu marka nebigu calayhi salaatu wasalaam xaggooda u baxay fa sallaa calayhim waa ku tukaday bacda amaani siniin siddeed sano dabadeed buu ku tukaday kalmuwadici lilaxyaa'i waalamwaat wuxuu ku tukaday xaaluu shabahaayo sidii mid markaa sagootinaya cidda nool iyo cidda dhimatayba sagootinaya xaaluu shabahaayo ayuu ku tukaday ama huwa kalmuwaddici wuxuu isagu ahaa sidii mid sagootinayo kaluu la mid ahaa lilaxyaa'i dadka nool mid sagootinayoo kaluu la mid ahaa walamwaati iyo kuwa dhintayba mid sagootinayoo kaluu la mid ahaa wakhtigii geeridiisii baa nabiga calayhi salaatu wasalaam soo dhowaatay uma talaca ila almimbar intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu koray mimbarka faqaala wuxuu idhi innii anigu bayna aydiikum farad yacnii hortiina waxaan ahay mid ceelalya oo idinka sii horreeyaan ahay faradka waxaa la yidhaahdaa marka xoolaha la waraabinayo qofka marka ceelka sii taga ee ka sii horreeyee yacni marka waxaa biyaha iyo weelka iyo usii diyaarinaya yacni weelkii lagu waraabinayey hadday tahay markaysaa wadaantii biyaha loo derderayey yacni markaa foostagobolooyinkii loo dhigayey iyo waxyaalaha la midka ah qalabada lagu waraabinayo iyo meesha laga waraabinayo usii diyaarinaya kaasaa farad la yidhahda innii bayna aydiikum anigu hortiinna waxaan ahay faradun ceelal yaan ahay sida ceelalyadii xoolaha ka horraysa oo kale marka la waraabinaayo ceelal yaan idin ahay yacanii aakhira idinka sii horreeya wa ana shahiidun calaykum anigu markhaati baan idinku ahay korkiinna wa inna mawcidakum alxawd meeshaan idinkula ballamay ee ballankeennu yahay waa darka waa darka nebiga sala allahu aleyh wasalam halkaasaa inoo ballana mawcid waa makaan wacdi meesha ballankeennu yahay wey ismu makaan wa innii laanduru ilayhi min maqaami haada wa innii anigu la anduru ilayhi waa eegaya xawdkii min maqaami haada makaanu jooggayga kan a ah baan ka eegayaa ka arkayaa daaha looga qaado waaba la tusay xawdkiis iyo darkiisi baa u arkayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladdaas alaa wa innii lastu akhsha calaykum yacni alaa waa xarfu tanbiih weeye baraarugaay innii lastu akhsha calaykum anigu idinka baqi maayo korkiinna an tushrikuu inaa ilaahay u shariig yeeshaan oo ka gaalowdaan idinkama baqaayo walaakin akhsha calaykum addunya ha yeeshe waxaan idinka baqayaa adduunyadaan idinka baqayaa an tanaafasuuha waa bedel bedel ijtimaal ay an tatanaafasuuha min baabi xadfi ixda taaiin labadii ta'ood midkood la xadfay inaa markaa u baratantaan adduunyada ayaan idinka baqaya marka an tanaafasuuha waxay beddel ka tahay addunya waana bedel ijtimaal bedel ijtimaalka waxaa la yidhaahdaa shayga wax markaa uu koobsanayo oo aan markaa laftiisii ahayn laakiin uu koobsanayo ayaa waxaa la yidhaha bedel ijtimaal la yidhahdaa acjabanii zaydun cilmuhu waxay cajabiyey oo aan la dhacay zaydun ninka zayd la cilmuhu cilmigiisa ay cajabiyey khuluquhu akhlaaqdiisa ay cajabisay marka cilmuhu iyo khuluquhu waa shay marka uu isagu koobsanayo laakiin daatadiisii maaha lakin waa wax daatadiisa ku sugan marka adduunyadii maaha tanaafusku laakiin adduunyada in loo beratamaa oo wax adduunyadii marka waxaan ku sugan ay koobsanaysa wey waxaan idinka baqayaa eh, adduunyada an tanaafasuuha ee an tatanaafasuuha inaa u beratantaan oo u kala dheeraysaan baan idinka baqaya qaala waxau ihi fakanat fa waxay ahaatay ay hiya nadradaas aakhira nadratin eegmadii ugu dambaysay iyo aragtidii ugu dambaysay ahayd ee nadartuha aan eego eegmada aan ku eego ilaa rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam aan ku eego muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay cuqbat bnu caamir waxa uu yidhi sida riwaayada dambe tilmaamayso walaakinii akhshaa calaykum addunya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan idinka baqayaa adduunyada an tanaafasuu fiiha wa taqtatiluu ka bedelo waxaan idinka baqaya waa badel ishtimaale an tanaafasuu ay an tatanaafasuu inaad u beretantaan oo u tartantaan fiiha adduunyada wa takhtatiluu ay islaysaan oo fatahliku a ah halaagsantaan kamaa halaka man kaana qablakum siday u halaagsameen kuwii idinka horreeyo kale si la mida a u halaagsantaan taasaan idinka baqaya qaala cuqbatu cuqba waxa uu yidhi fa kaana aakhira maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama cala almimbar waxay ahayd aragtidaasi aakhira maa ra'aytu ay aakhira ru'yatii aragtideedii ugu dambaysay aan arkay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay aan arkay cala almimbari mimbarka korkiisa aan ku arkay isagoo ku sugan aragtidii ugu dambaysay aan ku arkay bay ahayd riwaayadii hore waxay ahayd mutlaqa wuxuu yidhi fa aakhira nadrati nadartuha ilaa rasuuli sala allahu aleyh wasalam riwaayadaadnama waxay ku qaydan tahay cala almimbar mimbarka korkiisa aragtidii ugu dambaysaan ku arkay bay ahayd marka taasi diidi mayso mar dambe inuu arkay isagaan mimarka ku sugnayn taasi diidi mayso waayo waxay muqayado ku tahay yacni mimbarka korkiisaay muqayad ku tahay riwaayadii horena waa lagu xambaarayaa oo yuxmal lmutlaqu cala lmuqayad mutlaqa muqayadka lagu xambaaraya bimacnaa lagu fasiraya wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaala inii faradun lakum in rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam innii anigu faradun lakum ceelal yaan idiin ahay oo anaa idinka sii horreeya wa ana shahiidun calaykum wa ana anigu shahiidun calaykum korkiinaan markhaati ku ahay wa innii anigu wallaahi allah baan ku dhaartay la anduru waa eegayaa ilaa xawdii darkayga ayaan eegayaa al'aana haddadan baan eegayaa yacni daha looga qaado waa loo kashfiyey markaasaa darkiisii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu arkaayey yacni mowqifka isagoo ku sugan wa innii uctiitu mafaatiixa khasaa'ini alard nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lay siiyey khasnadaha arlada mafaatiixdoodaa lay siiyey aw mafaatiixa alard yani wuxuu ka shakiyey raawigu ma mafaatiixa khasaa'ini alardi buu yidhi mise mafaatiixa alardi buu yidhi macna waa isla halkii mafaatiixa alardi waxaa loo jeedaa mafaatiixa khasaa'ini alardi ayaa loo jeedaa laakiin lafdiga rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam kan buu ahaa mise kan buu ahaa baa marka uu ku saabsan yahay yani markaa cibaarada uu ka shakiyey macnahaan inay kala duwan yihiin maaha waa ataxari calaa alfaadi rasuuli sala allahu aleyh wasalam waa in alfaadii rasuulka uu ku dadaalayo wa inii anigu wallaahi allah baan ku dhaartay maa akhaafa calaykum idinka baqi maayo baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idinka baqi maayo ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam an tushrikuu bacdii aniga dabaday inaad shirki la timaadaan idinka baqi maayo oo ha gaalowdaan walaakin akhaafu calaykum an tanaafasuu fiiha ha yeeshe waxaan idinka baqayaa adduunyada inaad u beratantaan oo u tartantaan baan idinka baqayaa haddii loo tartamana waxaa ka imanaysaa in waxa waxaweye laysku laayo ayaa ka imanaysa masaa'ib baa ka imanaya walmuraadu bisalaati alimaamu nawowi waxau yidhi waalmuraadu bisalaati waxaa looga jeeda salaadana oo nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam calaa qatla uxud muminiintii lagu dilay uxud lagu dilay ee shuhadaa uxud ahaa adducaa'u lahum ducada loo ducaynayo ayaa looga jeedaa la salaatu almacruufa salaada la yaqaan ma aha ee salaatuljanaazah la yidhaahdo calaa kulli xaal laakiin qowlkaasi saxiix ma qowlka saxiixi waxa weeyaan waa inuu salaad salaatuljanaasa ku tukaday waayo riwaayaadka xadiiska qaarkood baa caddaynaya in looga jeedo madhabkaana kullay qaba ruuxa shahiidka in lagu tukadaa inay xaaraan tahay sheikhuna waxa weeye riwaayaadka xadiiska ma tatabucin sidii madhabka ku sugnayd baa u soo degdegtay dabeedna markaysaa waxa uu ku xambaaray weji yacni u aqbali karo laakiin hadduu riwaayaadka xadiiska tatabuci lahaa ee raacraaci lahaa waxa u soo bixi lahayd wejigaa inaanu aqbalayn waayo riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay fasallaa calaa ahli uxudin salaatahu cala almayit nebigu waa ku tukaday calayhi salaatu wasalaam reer uxud wuxuu ku tukaday salaatahu cala almayit salaad la mida salaaddiisu yacni waxa weeye meydka ku tukado saxiixaynay ku sugantay riwaayadaas bukhaari iyo muslim ya riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray macno tilmaamaya qayb kastuu ku tukanaayo inuu marka xamse ku dari jiray marka calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay waa in markaa salaadani ay ahayd salaad janaazo inuu markaysaga ku tukaday ama arrinka ku saabsan waxa weeye dee salaatu janaasuhu waa marka qofku dhintaa lagu tukadaa ama wakhtiga geeridiisu ay dhoweyd waxaa la odhanaya waxaa lagu xambaaraya ila xadiisku waa aslun binafsihi iskiibuu u yahay asal gaara u yahay ya isagaa daliil ahoo la deliishanayaa waxaa laga qaadanayaa taasina inay bannaan tahay oo shuhadada gaaladu ay macrakada ku dilaan in lagu tukadaa inaynay xaaraan ahayn baa laga qaadanaya marka taana saas yadaa weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk